alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاgfir lana waliwaalidina walilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin su-aashu waxay ku saabsan tahay xadiidka ku soo arooray iimaanka shucabkiisa aliimaanu bidc wa sabcuuna shucba faaclaaha qowlu laa ilaaha ila allah waadnaha imaadat aladaa can alariiq walxayaau shucbatu min aliimaan yacnii khisaalkii iimaanku dhammaanba waxay ku kooban yihiin dhowr iyo toddobaatankaas yacnii iimaanku wuxuu leeyahay asal iyo furuuc buu leeyahy wuxuu leeyahay arkaan iyo shucab wuxuu leeyahay ashyaa kale oo marka waxa weeye soo hoos imanaya oo soo hoosgelaya iimaankiina diinka dhan waa shamlinaya marka arkaan buu leeyahay iyo shucab buu leeyahay iyo asal iyo furuuc buu leeyahay waxaa laga tilmaamayaa shucabkii waaweynaa inay intan u qaybsamayaan laakiin intaa laftoodu waa sii qaybsamayaan furuucaad iyo waxyaalo markaa kale oo yacni markaa hoos imanayaan waa jirayaan waxaa in la garto un ay tahay inuu intaas oo rukni ka kooban yahay lix rukni dhowr iyo toddobaatan qaybood oo kale uu qaybsamo shucabkaa tacyiinkooda ma hayno waxaynu haynaa shucbada ugu sarraysa fa aclaaha qawlu laa ilaaha ila allah waa shucbada ugu korraysa weeye ee ugu weyn waxaynu haynaa shucbada ugu hoosaysa wa adnaaha imaatatu aladaa can altariiq waxaynu haynaa xayaagu mid ka mida inuu yahay tacyiinka inta kale ijtihaadan culammadu waa isugu dayeen inay cayimaan laakiin ma aha marka waxa weeye ijtihaadan culammadu ay isugu dayayaan oo ashyaada qaarkood ay isku khilkhilaafeen sida caalim ijtihaadkiisa uugu cayimay ilaaba ilaa inay wada noqotaa laazim ah. guud ahaan waa in la ictiqaadiyaa inuu arkaantaa lixda ana leeyahay shucab badanna ka kooban yahay shucbooyinkiisuna dhowr iyo toddobaatanka ay yihiin toddobaatanka waqtiyada qaarkood waxaa loo isticmaalaa tagsiir wakhtiyada qaarkoodna waxaa loo isticmaalaa taxdiid bimacnaa marbaa farabadin loo isticmaalaa toddobaatanka inkastoo la odhan karo qariinada la socoto oo bidci in lagu daray in taxdiid looga jeedo baa soo degdegaysa yacni taasaa soo degdegaysa lays odhanaayo in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum sabciin baa la yidhi haddana taxdiid loogama jeedine waxa looga jeeday tagiir nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan ogaan lahaa toddobaatanka haddaan ka badiyo in loo dembi dhaafaayo waa uga badin lahaa laakiin aayaddii dambe soo degtay waxay caddaysay inaan taxdiid looga jeedine laga tilmaamayo farabadin saa laga tilmaamaya wayna farqi kale lahayn haddii marka waxaa kumaankun goor istikfaarka loo sameeyo munaafiqiinta iyo haddii ka yar loo sameeyo ama toddobaatan wax ka yar loo sameeyo inay farqi ka lahayn marnaba aan loo dembi dhaafayn sawaaun calayhim istakfarta lahum am lam tastakfir lahum waa isku mid calaa kulli xaal dhowr iyo toddobaatanka laynoo sheegay tacyiinkooda nasan uma hayno ijtihaadan culammadu waa isugu dayeen ahlucilmiga qaarkoodna waa isku khilaafeen ashyaada qaarkood waa isku khilaafeen laakiin khisaalka iimaanku calaa kulli xaal yacni qaar kaloo shucabka aan gaadhsiisnayn oo iyaguna hoos imanaya kollay iimaanka waa jirayaan qaar shucbooyin ka sii farcamayaana waa jirayaan cumuuman waa in saa la ogaadaa wallaahu aclam waxaynu ku soo jirray kitaabkii alaaat lusuul baynu ku soo jirray waxaynu ku jirnay qaybta iimaankaynu ku jirnay an tuumina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir kutubta ilaahay oo dhan waa in la rumeeyaa walyowmi alaakhiri maalinta dambe qiyaamadana waa in la rumeeyaa alyowm alaakhir waxaa looga jeedaa qiyaamadaa looga jeedaa waxaa alaakhir loo yidhi laa yowma bacdahu maalin ka dambaysaan jirin saasaa yowmulaakhir loo yidhi asmaa badanna way leedahay ilaa dhowr iyo labaatan magac baa qur'aanka ugu soo arooray waxaa la yidhaahdaa yowmu taqaabun waxaa la yidhaha yowmu tanaadi waxaa la yhaha yowmu albacsi waxaa la yhaha yowmu alwaciid waxaa la yhaha yowmu alxasra waxaa la yidhaahdaa yowmu alkhuluud waxaa la yhaha yowmu addiin waxaa la yhaha yowmu alfasli waxaa la yhaha yowmu aljamci waxaa la yidhaahdaa yowmu alxisaab waxaa la yidhahdaa alxaaqa waxaa la altaama waxaa la yhaha waxaa la alqiyaama waxaa la yidhahda alsaaca waxaa la ywm talaaq waxaa la ywm alxashri waxaa la alqaarica waxaa la alwaaqica waxaa la asaaca yani asmaa badan baa u soo arooray magacyada qiyaamadu waa aclaamun waa awsaaf waana magacyo waana sifooyin asmaada iyo asmaa la mida ayaa u soo arooray marka magacyana waa u yihiin asmaadaasi sifooyinna u yihiin waa aclaamun waa awsaaf marka maalinta qiyaamada ama yowmulbacsiga khalqiga in la soo saarayo oo dadka lasoo noolaynaayo oo la soo celinaayo waa in la rumeeyaa insiga iyo jinka iyo noolayaasha kale arlada ku nool dhammaan waa la soo noolaynaya xashrigu kuma gaaraho keliya cidda ahlu takliifka ah kuma gaaraha ama jinnigiiyo insiga kuma gaaraha ee waxaa la soo saaraya xayawaanaadka iyo noolayaasha arlada ku nool waa la soo saaraya waa la soo noolaynaya allah waxau yidhi kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduh wacdan calayna ina kuna faaciliin yacni waa la soo celinayaa waa la soo noolaynaya uma inakum bacda dalika lamayituun uma inakum yowma alqiyaamati tubcauun waxaa la soo saarayaa dadku iyagoo siday ku dhasheen ah oo aan wax dhara iyo wax kaba'a ah, midnaba sidan jirkooda wixii ka go'ay dhammaan la soo celiyey oo dhammaystiran yihiin hadday xubni ka go'day hadday lugi ka go'day hadday gacni ka go'day yacni markaa kullu daalika waa loo soo celinaya siday markii hore ahaayeen baa lagu soo celinayaa iyagoo qaaqaawan oo aan wax dhara iyo wax kaba'a ah, midnaba sidan midnaba aan gashanayn waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuxsharu annaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan gurla waxaa la soo ururinayaa khalaa'iqda la soo saarayaa dadka maalinta qiyaame iyagoo cagacad aan wax kabaa illanayn wax kaba aan sidan wax kaba aan qabin curaatan iyagoo qaaqaawan oo wax dhara aan gashanayn baa la soo saaraya siday ku dhasheena gurlan iyadoo balagti ku taallo ayaa la soo saaraya ghurlan waa jamcu akhral mufradkeeda akhral baa la yidhaahdaa gurlanna waa lagu jamciya jirarkoodii waa la soo celinayaa naftoodiina waa la gelinayaa xashrigu ma ahoo keliya in arwaaxda la soo celinaayo arwaaxan waa ajsaadan ayaa la soo celinaya qur'aanka iyo xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam iyo ijmaaca muslimiinta ama ijmaacu ahli lmilal dhammaantood waa ku tusinayaa bacsi inuu jiro oo qiyaama jirto marka la soo saaro khalaa'iqda waa la xisaabaya waana la abaal marinaya adiladuna waa tilmaamaysaa in la xisaabaayo oo qof walba camalkiisi laga abaalmarinayo marinayo ina ilayna iyaabahum umma ina calayna xisaabahum xisaabtana allah baa khalqiga xisaabaaya qaarkood inuu xisaabaana kuwa kale ka mashquulin mayso allah waa sariicu lxisaab xisaabtiisu waa deg deg badan tahay ya sheekh culammadii hore ka mida ah la weydiiye oo lagu yidhi sida khalaa'iqdan oo dhan ilaahay mar keliya u wada xisaabaya ama maalin keliya u wada xisaabaya dabeedna wuxuu idhi sida saacad keliya iyo wakhti keliya iyo ammin keliya uu wada arsaaqayo oo mid walba risiqiisii uu siinaayo qaar inuu arsaaqaana qaarka kale aynay ka mashquulinayn sidaasuu marka u wada xisaabayaa oo aan xisaabta qaar uu xisaabayaa kuwa kale aynay uga mashquulinayn cidda lasoo noolaynaya lasoo saarayaa ma aho keliya jinkiiyo insiga xataa noolayaasha arladan ku nool hadday xoolo tahay iyo hadday bahalo tahay yacni nooc walba waa la soo noolaynayaa waida alwuxuushu xushirat allah wuxuu inoo sheegay dugaagga duurjoogta ah xataa in la soo noolaynayo maxaa loo soo noolaynaya iyaga oo xashriga loo soo saarayaa waxaa loo soo saarayaa si waxa weeye loo kala qisaaso waxay isu geysteen oo loogu kala gooyo yaa qowl ansax ahayn baa culammada qaar ay yidhaahdeen oo xashruha mawtuha waxaa looga jeedaa waa la soo xashrinaya way dhimanayaan waa qowl markaa baatila qowlkaas sax maa nusuustii adiladana waa ka hor imanaya daahirka aayaddana maaha adilo kalena waxay sheegaysaa in loo kala goynaayo waxay isu geysteen sida xadiiska saxiixaynka bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam latu'addunna alxuquuqa ilaa ahliha xataa yuqaada lishaati aljalxaa'i min ashaati alqarnaa wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xuquuqda u guddeen oo u guddeen ehelkeeda u guddeen yacnii ciddii xaqlaba xaqeeda u celiseen ilama iyo looga gooyo looga qisaaso ridii seenyoonayd iyo ridii geeska lahayd ee ridii geesaha lahayd ay ku dhufatay ee ku humaajiday ama ku mudday geesaheeda tii aan geesaha lahayn ilaa looga gooyo oo waxaweeye markaa geeska ay ku mudday looga jaro yacni markaa ayaa xuquuqda markaa aa u celinaysaan ciddii lahayd xadiiska dabdigiisu waa latu'addunna daalku waa godan yahay sida saxiixa bacdi culammada ka mid ah waxay yidhahen latu'addanna alxuquuqu qaafkana la godo daalkana la kordhigo laakiin wejigaasi saxiix ma aha bacdii labadaba sheegayna waa jiraan ama ku taraduday oo shuraaxda ka mid a laakiin sawaabku wuxuu yahay latu'addunna alxuquuqa qaafkana la kordhigo daalkana la gudo haddii marka muqayaru siiqo laga dhigi lahaa latu'addayanna la odhan lahaa marka waxa weeye calaa kulli xaal sawaabku waa saas weeye latu'addunna alxuquuqa ilaa ahliha ashyaadaas aan jinnigii insiga ahayn yaga lamana jannaynaayo lamana cadaabaayo naarna la gelin maayo jannana la gelin maayo laakiin marka loo kala gooyo waxay isu geysteen ee loo kala jaro ayaa sida aasaarta ku soo aroortay la odhanayaa kunuu turaaban camud noqda la odhanayaa waa marka dabeedna gaalku tamaniyaayo is odhanaayo yaa laytanii kuntu turaaba alla anna maan ciid noqdo yaa gaaladu markay sidaa tamanniyayaanoo jeclaysanayaan weeye bacsiga rumaynta la rumaynaayo waxaa soo gudagelayaa siday ahlucilmigu sheegeen shaykhulislaam ibnu taymiyana ku sheegay kitaabkiisa alwaasitiya kullu maa yaxsulu bacda almowt wax kastoo geerida dabadeed dhacayaa waxay soo gudagelayaan aliimaanu bilyowmi alaakhir bay soo gudagelayaan hadday tahay su'aasha qabriga lagu weydiinayo ee malaa'igtu su'aalayso man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka masaa'il alqabr ee malaa'igtu ay weydiinayso hadday tahay daqdatu alqabri qabrigu marka inuu yara yani marka yara gujinayo yani qofka marka la dhigo wuxuu soo gelayaa rumaynta yowmul aakhirka la rumaynaayo waata xadiis nabiga laga soo wariyay calayhi asalaatu wasalaam culammada qaar ay ku weeyeen ina lilqabri dagdatan low najaa minha axadun lanajaa sacdu bnu mucaad qabrigu wuxuu leeyahay yaro qabasho uu sidaa qofka u yaro qabanayo ya kaannahu dhulku isku soo dhowaanayo oo sidaa uu u yaro qabanayo iyaday kala duwantahay dadka siduu u qabana hadday cidi ka badbaadi lahayd baa xadiiskuu sheegayaa hadday cidi ka badbaadi lahayd sacd ibnu mucaad baa ka badbaadi lahaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen dadka qaar wuxuu markaa u qabanayaa si yacni markaa sahlan oo khafiifa oo dee aadamiga waxaa laga abuuray asalkoodii dhulkaa laga abuuray ciidda ciiddaa laga abuuray marka hooyadu marka ilmaheedu muddo ka maqnaa dee saasay u yaro qabaataa soo maaha ay isku dhejisaa ya dadka qaar si sahlan buu u qabanaya kal ummi bay inooga dhigan tahay markaa arladu ya ciiddu inooga dhigan tahay dadka qaarkoodna dee inta ay e, qabto qabrigu ayaa dee feedhuhu isdhaafayaan qaarba sibaa qabashadiisu ay noqonaysa waxaa soo gelaya rumaynta yowmul aakhirka la rumaynaayo cadaabulqabriga iyo naciimulqabrigaa soo gelaayo dadka qaar waa lagu cadaabaa xabaalaha oo qur'aanka iyo xadiiskuba waa ku tusinayaan annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiya wa yowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab naar baa loo bandhigayaa fircawn iyo ciddii raacday gelin hore iyo gelin dambeba cadaab baa loo bandhigayaa iyo naar maalintay qiyaamadu kacdana waxaa la odhanayaa geliya fircawn iyo cidda raacday cadaabka ugu daran geliya la odhanaya waxaa laga qaadanayaa annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiya yowmulqiyaamaha cadaab ka horeeya inuu yahay waayo waa lagu cadfay wa yowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab waalcadfu yadullu cala almuqaayara cadafkuna wuxuu ku tusinayaa wewigan la cadfay wuxuu ku tusinayaa kala duwanaansho marka cadaabka maalinta la gelinayo eh, maalinta saacaddu kacdo ama qiyaamada la gelinayo iyo cadaabkan hore waa kala duwan yihiin waxaa ka soo baxaysa halkaa cadaabulqabrigi baa ka soo baxaysa aayado kalena culammadu waa ka daliishadaan oo markaa waa kala baxaan axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam waa soo aroortay axaadiis badan oo cadaabulqabriga sheegaysa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi tacawaduu billahi min cadaabi annaar haddana uu yidhi tacawaduu billaahi min cadaabi alqabr ilaahay ka magan gal uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cadaabuulqabriga saas aawadeed wuxuu nebigu amray inuu ruuxu marka uu salaadda tukanayo inta aanuu salaamood naqsan ka hor inuu marka waxa weeye afar ilaahay ka magan galo allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wa min cadaabi annaar xadiiska waa macruufa waa garanaysaan marka cadaabulqabriga waxaa ku soo aroortay adilo badan baa ku soo aroortay cadaabulqabrigu waa xaq waa in la rumeeyo cadaabulqabriga iyo naciimulqabrina waa jiraanoo dadka qaarkoodna waa loogu nicmaynayaa qabriga gudihiis allah waxa uu yidhi fa amaa in kaana min almuqarabiin fa rawxun wa rayxaanun wa jannatu naciim qofka marka nafta laga qabto hadduu muqarabiintii ka mid ahaa yacni waxaa u sugnaatay yacni markaa risiq iyo raxmad iyo janno naciim u saaxiiba ayaa u sugnaatay farawxun wa rayxaanun wa jannatu naciim ama raxmad iyo udgoon ama raxmad iyo risiq wa jannatu naciim marka waa naciimu lqabri weeye axaadiista laftooduna waa sheegtay naciimka qabriga oo ruuxu marka uu u jawaabo ruuxu muuminka aha labada malag markuu u jawaabo waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam yunaadii munaadin min asamaa'i an sadaqa cabdii faafrishuuhu min aljannati waalbisuuhu min aljanna waaftaxuu lahu baaban ila aljanna mid baa dhawaaqa oo xagga samada ka dhawaaqa amar ilaahay buu ku dhawaaqayaa wuxuu soo tebinayaa hadalka allah uu yidhi addoonkayga run buu sheegay ee jannada xaggeeda uga gogla oo gogol uga keena huwiyana wax jannada markaa dharkeedii ka mida dharkii jannada albaab jannada ana u fura qaala fayaatiihi min rawxiha wa tiibiha wa yufsaxu lahu fii qabrihi maddu basari waxaa u imanaya yacni udgoonkii jannada iyo raxmaddii jannada wax ka mida u imanaya markaasaa loo ballaadhinayaa markaa xabaasha lafteedana qabrigiisa waa loo ballaadhinaya loo waasicinaya wa yufsaxu lahu fii qabrihi maddu basarih xadiiskaana ahlucilmiga qaarkood baa quwiyey marka naciimu lqabri iyo cadaabu lqabri labadu waa jiraan cadaabuulqabriga waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan sidee qabriga qofka loogu cadaabayaa sidee dadka qaarkood loogu ballaadhinayaa ilaa inta ili wax ka aragto sidee dadka qaarkood loogu cidhiidryayaa haddii xabaalaha la qodi lahaa xabaal walba waxaa lagu arki lahaa uun intii ay la-ekeed markii hore inay la-egto mid waxaa la odhanayaa arrinkani waa arrin haybi ah waa cilmulghayb haybkana waxyiga marka laynoogu sheego waa in sidiisa loo rumeeyaa maaha arrin ay xawaasteenna iyo dareemayaasheenna aynu ku haleelayna ma aha cadaabulqabrigana waxaa ku soo arooray nusuus fara badan oo mutawaatira baa ku soo aroortay aayaad mutacadida ku soo arooray axaadiis fara badan baa ku soo arooro mutawaatira ah aayado fara badanna waa ku soo arooreen axaadiistaasina waa axaadiis saxiixa mutawaatira aaxaad xataa maaha waana ku ijmaacsan yihiin yacni culammadu in cadaabu qabri jiro iyo naciimulqabri inuu jiro labadaba ijmaac baa ku sugan ay ku ijmaacsan yihiin yacnii caqliguna markaa kama hor imanaayo oo sharcigu waa sugay mana suuragal aha inuu caqligu caarido sharciga dadka qaar baa laga yaabaa inay markaa caqligooda yacni faasidka ay doonaan sharcigayna ka hor keenaan yacni wax kasta oo sharciga ku sugnaaday ma suuragal aha caqliga saliimka ahi inuu markaa khilaafa ma dhici karto haddii dadka qaarkood cuquushooda ay khilaafto waxyaalo sharciga ku sugan waxaa la qadimayaa oo la qaadanayaa sharciga ama waxyiga waxa ku sugan baa la qaadanaya waayo waxyigu waa macsuum waa dhowran yahay wuxuu ka dhowran yahay khalad wuxuu ka dhowran yahay marka jahli wuxuu ka dhowran yahay kadib wuxuu ka dhowran yahay been wuxuu ka dhowran yahay gef yacni wax kastoo waxygu sheegay waxa weeye waa shay xaqa weeye oo aan wax shakiya innaba ku jirin waxyigu waa macsuum waa dhowran yahay khata ma yeelanaayo gef ma leh laakiin caqligu macsuum ma yahay maya caqligu ma dhowrna wuu qaldami karaa wuu garan waayi karaa waa maxduuda waa xadidan yahay ya wax walba kama jawaabi karo caqligu cilmulghaybka isagu marka waxa dee ma garan karo ya caqligu dariiqa wax ku ogaado xawaastaa ka mid a xawaastii waa xadidan tahay in mucayanu qofku wax ka arkaya in mucayanu wax ka maqlaya hadduu wax eego ilaa intuu wax ka arkaya ishiisu gaadhaysa hadduu markaa wax dhegaysto ilaa inteebaa dhegtiisu wax ka maqlaysaa sidaa dareemayaashiisu qofka u xadidan yahay oo in maxduuda uu yahay baa caqligiisuna u xadidan yahay wax kasta kama jawaabi karo wax kasta ma garan karo ya aalaadka cusub ee hadda la isticmaalo hadday tahay moobiladan maqal iyo muuqaalka ah hadday tahay marka waxaweye dadka kaa ee qaaradaha kala jooga ee aad la sheekaysanayso oo weliba marka waxaweye la ysku arkaayo sidii laba qofoo wada fadhiya loo sheekaysanayo loo wada hadlaayo dhowr qarni ka hor haddii dadka loo sheegi lahaa waxay odhan lahaayeen macquul maaha qofka qaaradaha fog jooga waxaa jira aalad aad kula hadli karto oo sidii laba qofoo wada jooga a u sheekaysan kartaan oo aad weliba qofkii daawan karto xarakaadkiisii qof waliba qofka kale arkaayo iyo dhaqdhaqaaqiis iyo wax kastuu qabanayaba waxay markaa odhan lahaayeen dad badani macquul maaho caqli gal ma aha haddamaarta maanta dhammaan dadku waxay garanayaan inuu macquul yahay waayo xawaastoodii bay ku haleeleen yagaaba isticmaalay ama agtoodaa lagu isticmaalay haddamaaragta marka dee caqligu wax kasta kama jawaabi karo wax kasta ma oga nafta xataa qofka uu ku dhaqdhaqaaqayo dee ma garan karo markaysaga naftani maxay tahay wayas'aluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbi wamaa uutiitum min alcilmi ila qaliila caqligu macsuum ma aha oo ma dhowrna wax walbana ma garanaayo caqligu kama dhowrna inuu qaldamo inuu ismoodsiiyo inuu garan waayo inuu shakiyo yani waxa weeye waa maxduud waa xadidan yahay waxyaalo badanoo uu markaa caqligu soo jeedinaayo malu ka odhanaya maluhuna waa qaldamaa waana saxmaa waana qaldamaa maluhu laakiin sharcigu male male ma aha waxyigu waa shay xaq ah oo dhab ah oo min allaahi ka yimi ilaahay khalqiga yaqaanay ee wax walba ogaa ee cilmigiisu waasic ahaa oo wax ka qarsooni aanu jirin ee wax walba ogaa ayaa marka waxyigan ku hadlay oo markaa qur'aanka nabiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam oo ku hadlay sunnada nebigana axaadiista nebigana sala allahu alayh wasalam ilaahay baa u waxyooday macnaha axaadiistaas dabeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam baa alfaaddiisii iyo hadalkiisii ku cabbiray macnihii loo waxyooday wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa wax kastoo waxyiga ku sugnaaday waa xaq wixii akhbaara ee warari waa wada run wixii axkaamina waa wada cadaalad saynu hore usoo soo sheegnay wa tammat kalimatu rabbika sidqan wacadla waxyigu isma buriyo iskama hor yimaado qur'aanka iyo xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam yacni ma tanaaqudaanoo iskama hor yimaadaan walow kaana min cindi hayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira wax iskkhilaafa ma leh waxaad ismoodsiiso inay iskhilaafayaan xaqiiqatan haddii loo fiirsado ama culammada raasikhiinta loo celiyo waxay caddaynayaan inayna iskhilaafsanayn weji maqbuula isku waafaqayaan bay sheegayaan axkaamaha qaarkood waa jiraan in qaar marka wax inta la sharciyeeyo haddana la nasakho kaana waxay noqonaysaa amarka dambe iyo xukunka dambea la raacayaa haddii weji loo kulmiya aanu jirin laakiin cuquushu waa tanaaqudaysaa alcuquul tatanaaqad waa isburinaysaa waa iska hor imanaysaa yacnii wax markaa dadka qaarkood odhanayaan caqligaa waajibiyey ayaa mid kale odhanaya maya caqliga ayaa mustaxiil ka dhigay mid kalena odhanaya caqliga ayaa ka dhigay mid mumkin ah marka dee haddii waxyiga iyo caqligu iscaaridaan waa in waxyiga la raaca wey waxyiga waxaa soo dejiya ilaahay caliimka ahaa ee khabiirka ahaa ee wax ka qarsooni aanu jirin ee wax walba ogaa yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun laakiin caqligu saynu soo sheegnay waa maxduud cilmulghaybka marka waxa ma oga yacni waxyaalaha u dhow baanu ka jawaabi karin ruuxda kama jawaabi karo waxay tahay oo ma garan karo culammada qaarkood markay sheegayaan ruuxda tafsiirkeeda waxay sheegeen in aada loogu tanaaqubay marci sheikha la yidhahdee xambaliga ahi waxa uu yidhi yani ruuxdu waxay tahay kun qowl baa ku sugan alfu qowl ya hadda kun qowl baa laysugu khilaafo ku leeyihi shawkaani baa ka badiyey oo yidhi may intaa waa ka badan tahay tafsiirkiisa wuxuu ku sheegay fatxulqadiirka la yidhaahdo maxamed ibn cali ashawkaani raximah ullah raxmat ullahi cala aljamiic waxaa ku sugan buu yidhi kun iyo siddeed boqolo qowl ruuxdu waxay tahay baa laysugu khilaafay ya marka naftii qofka ku jirtay haddii aanu marka caqliga kaba jawaabi karin oo sidaa isugu dhacayo idiraabku bal maxaad u filaysaa waxyaalaha haybiyaadka ka fogna maxaad u malayn marka cadaabu lqabriga iyo naciimu naciimulqabriga waa in la rumeeyaa oo la ictiqaadiyaa yacni waxa weeye caqliga saliimkuna sharciga kama hor imanaayo waa waafaqaya culammadu waxay yidhaahdaan yacni alsharcu laa yaati bima tuxiiluhu alcuquul waqad yaati bima taxaaru fiihi alcuquul qaacida ahaan sharcigu lama yimaado wax caqliyadu mustaxiil ka dhigaan lama yimaado laakiin waa la yimaadaa wax marka caqliyadu ku wareeraan farqa udhaxeeya in caqliyadu ku wareeraan iyo in caqliyadu mustaxiil ka dhigaan shay cuquushu ay mustaxiil ka dhigayso oo mustaxiil ah sharcigu marnaba lama yimaado kullu maa warada fi sharci yani waxa weeye caqliga waa waafaqaysaa caqligu kama hor imana caqligu ma caarida ibnu qayim marka qaacidada waa nadmiyey oo wuxuu yidhi wannaqlu jaaa bima yaxaaru alcaqlu fiihi lalmuxaalu albayinu albutlaani yacni naqligu waa sharcigee wuxuu la yimaadaa bima yaxaaru alcaqlu fiihi wax caqligu ku wareero waa la yimaadaa lalmuxaali albayini albutlaani mustaxiil marka waxa weeye baatilnimadiisu caddahay marnaba lama yimaado ashaafiyat alkaafiya ayuu ku odhanaya cadaabuulqabriga dadka waxa lagu cadaabaayo cidda la cadaabaayo waxaa ka mid a gaalnimada waa lagu cadaabayaa munaafaqnimada waa lagu cadaabayaa dembiyada waaweyn waa dhacdaa in lagu cadaabo aayaddii hore aynu akhrinay annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiya kufriga iyo gaalnimada uu la yimi fircawn iyo cidda raacday baa lagu cadaabaya nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xataa dembiyada waaweyn dadka in lagu cadaabo nebigu wuxuu soo maray laba xabaalood buu soo maray markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir labadan qof waa la cadaabayaa laakiin wax weyn lagu cadaabi maayo waxaa loo jeedaa wax idinka idinla weyn baan lagu cadaabayn riwaayo kalaa soo aroortoo sheegaysa balaa innahu kabiir waxaa lagu cadaabaya waa weyn yahay in la sugay waxa weeye inuu weyn yahay waxaa lagu cadaabayaa ou nebigu yidhi wax weyn baa lagu cadaabayaa iyo wax weyn lagu cadaabi maayo isma khilaafayaan waxaa loo jeedaa wax idinka idinla weyn baan lagu cadaabayn malihiin iyo sidaa u aragtaan laakiin xaqiiqatan waa wax weyn waxaa lagu cadaabaya almuhbatu hayru lmanfiyi weynaanta la sugaya waa ka duwantay weynaanta la nafinaayo waxay la mid tahay wataxsabuunahu hayinan wa huwa cinda allahi cadiim markaasuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam midna inuu dirodiraale u socon jiro dadka isku diri jiray fa kaana axaduhumaa yamshi binnamiima midkood baa markaa diro diro dadka uu isku diraayo ayuu ka shaqayn jiro o u socon jiray ka kalena wuxuu ahaa midaan kaadida iska ilaalin buu ahaa kaadida midaan iska ilaalin ayuu markaa ahaa waan iska maydhin marka labadaas wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam insaa lagu cadaabaya daahirna wuxuu ku yahay xadiisku inaynay gaalo ahayn waayo hadday gaalo ahaan lahaayeen dee gaalnimada in lagu cadaabaa ka awlaysnaan lahayd waxa kale in lagu cadaabo kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam laanqoyan ayuu kala jeexay markaasuu midba mid ka taagay dabeedna waxa weeye waa u duceeyey waxaanu yidhi waxaan rajaynayaa in laga khafiifiyo cadaabka intaynay qallalin haddaba waxaa cadaabka looga khafiifinayaa ma waxa weeye qoyaanka laamuhu qoyan yihiin aawadeed miya ama tasbiixda ay tasbiixsanayaan maya tasbiixda ashyaada qoyan iyo ashyaada qallalanba way tasbiixsataa wa in min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum lama kala saarin mid qoyan iyo mid qallalan mid dhagaxa mid geeda mid ciida waxba lama kala farqin shay kastaa inuu tasbiixsanaya laynoo sheegay laakiin waxaa looga khafiifinaya waxay tahay waa ducada nebigu calayhi salaatu wasalaam uu duceeyey weeye siday culammada shuraaxda qaarkood ay tilmaameen oo waxa weeye markaa yacni abulcabaas alqurtubi sharaxa saxiixu muslim iyo marka alimaamu nawowi yacni marka ay sheegeen sheekh albaanina marka waxa weeye uu caddeeyey oo markaa uu arrinkaa ictimaaday waa ducada ayaa lagaga khafiifinaya nebigu u duceeyey waxaana caddaynaya riwaayada muslim saxiixa ku soo wariyey fa axbabtu bishafaacatii an yurafaha canhuma dalika maa daama alkhadiibaani radbayni waxaan jeclaystay baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam shafaacadayda sababteeda shafaacadu waa maxay waa duco dee u duceeyo dalab u sameeyo in ilaahay ka khafiifiyo waa shafaaca in laga khafiifiyo cadaabka inta labada laamood qoyan yihiin marka muddada laga khafiifinayo ee shafaacadaasi anfacayso ayaa lagu xadiday yacni markaa wakhtigaas inta laantaas la kala jeexay ay qoyan tahay laakiin waxaa laga khafiifinaya waa maxay waa bishafaacati baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma odhan qoyaankay qoyan yihiin baa lagaa khafiifinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ma odhan yacni markaasaa ma odhan waxyaalaha markaa dhacaya yacni geerida dabadeed hadday tahay xisaabta aakhiro la xisaabayo khalaa'iqda hadday tahay qoraxda la soo dhowaynayo oo qadra miilin laga dhigaayo halkan dhow laga soo dhigaayo hadday tahay dhididka ay dadku dhididayaan ee dhulka markaa dhusunkiisa gelaya ilaa toddobaatan dhudhun oo dadka qaarkoodna dhididku intuu sare u soo kaco uu xakamaynaayo qaarba meel uu isu taagayo qaaruu marka weye isu taago bawdiyaha qaaruu caloosha isu taago qaaruu laabta isu taago qaaruu xakameeyo oo markaa yacni qowlalada soo gaadho yacni mid walba hadday tahay waxa weeye yacni jidka siraadee la maraayo hadday tahay waxa weeye kafadda iyo miisaanka markaa dadka la miisaamayo ama acmaashooda la miisaamayo laba kafadood yacni marka lagu miisaamayo ashyaadaas iyo waxa la midka wax waxa dhacaaya bacda almowt waxay soo gelayaan aliimaanu bilyowmi alaakhir bay soo gelayaan wa tu'mina bilqadari khayrih wa sharih iyo qadarka inaad rumayso kiisa khayr kale iyo kiisa shar kale yacni mid walba qadarku wuxuu ka kooban yahay afar arrin buu ka kooban yahay kow in la rumeeyo ilaahay cilmigiisa waasicaa ee wax walba ilaahay og yahay weligiina ogaa weligiina ogaanayo asalan wa abadan asalan waxaa loo jeedaa barbilow ma leh weligii waa ogaa ilaahay wakhti aanu ogayni ma jirto wa abadan weligiina waa ogaanayaa jumlatan wa tafsiila si duuduuba iyo si mufasala mid walba waa ogaanaya shay yar oo daqiiqii ilaahay ka qarsoomi maayo wax walba waa og yahay callo wixii dhacayuu og yahay waxa dhici doonuu og yahay wax ka qarsooni ma jiro wa huwa bikulli shayin caliim wax walba allah waa u cilmi badan yahay wax walbana waa sii qoray qoraalka ilaahay ashyaada qoray waa qodobka labaad wax kastoo dhacaaya ilaa yowmi alqiyaamah waa qoran yihiin lowxulmaxfuudka lagu qoray alam taclam ana allaha yaclamu ma fi alsamaa'i walard ina dalika fii kitaab ina dalika cala allaahi yasiir miyaanad ogayn inuu ilaahay og yahay waxaa cirka ku sugan jinsiga same la yidhaahdo samaawaadkoo dhan ah iyo jinsiga dhul la yidhaahdo ardi la yidhaahdo oo arlooyinkoo dhan ah waxa ku sugan inuu ilaahay og yahay kaa la soo sheegay waxuu ku sugan yahay yacni kitaab buu ku sugan yahay oo looxulmaxfuudku ku yaallaa waa qoray ilaahay axaadiista nebigana waa laynoogu sii sheegay kataba allahu maqaadira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa alsamaawaati waalarda bihamsiina alfa sana xadiiska saxiixa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu qoray maqaadira alkhalaa'iq khalaa'iqda maqaadirtooda iyo qadaradoodu qoray waxa ahaanaya iyo waxa dhici doona iyo waxay samayn doonaan dhammaan intaanu cirarka iyo dhulka abuurin ka hor konton kunoo sano awalu maa khalaqa allaahu alqalam xadiis kale wuxuu ilaahay abuure waxaa ugu horreeya nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qalinkaa ugu horreeya xadiisu cubaada uma qaala lahu ktub dabeedna wuxuu ku yidhi qor qaala maa aktubu maxaan qoraa buu ilaahay uu yidhi ilaahayow maxaan qoraa qaala uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama waxaad qortaa waxa dhici doona ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo waxa dhici doona qor marka qalinku dabeed wuxuu qoray biamrin min allah ku qoray wax allo waxa dhici doona ilaa yowmi alqiyaama qoraallo kale waa jiraan oo waxa weeye markaa eh, aadam intaan la abuurin ka hor qoraal baa dhacay sida xadiis ku soo aroortay eh, wa kadalik marka qofku ku jiro uurka hooyadii ee nafta lagu afuufayo markaana qoraalla laga sameeyaa malaggaa qora yacni camalkiisa iyo wuxuu samayn doono iyo inuu shaqi yahay iyo inuu saciid yahay iyo risiqiisa iyo cumrigiisa yacni ayuu qoraa bikatbi risqihi wa ajalih wa camalihi wa shaqiyun aw saciid afartaa arrinba waa la qoraa hadduu shaqi yahay shaqinimaa loo qoraa hadduu saciid yahayna saciid baa loo qoraa shayga saddexaad tii hore wuxuu ahaa cilmiga ilaahay ee waasica ah kii labaad wuxuu ahaa qoraalka ilaahay ashyaada sii qoray intayna dhicin ka hor ka saddexaad waxa weeyaan inuu ilaahay eh, wax kastoo dhacaya qadar ahaan u doonay inay dhacaan oo mulkiga ilaahay waxaanu ilaahay doonin kama dhex dhacayaan walaa yakuunu fii mulkihi ilaa maa yuriid waata marka ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen kama fi taxaawiya marka yacni waxa dhacay oo dhan allah waa doonay inay dhacaan qadaran buu u doonay allah waxau yidhi wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ma doonaysaan allahoo doona mooyaane wuxuu allah yidhi walow shaaa rabbuka maa facaluuh fadarhum wamaa yaftaruun hadduu allah dooni lahaa inaynay samaynin yacni shayaadiinta insigiiyo jinka ee isu waxyoonaya ee markaa isu qurxinaya xumaanta inaynay samaynin hadduu ilaahay dooni lahaa may sameeyeen laakiin allah baa doonay ya wa yafcalu allahu maa yashaa yacni ilaahay mashii'adiisu qadariga ahi waxa weeye wax kastoo dhacaya inay dhacaan allah waa doonay ama ficiladiisa ha noqdaan ama ficilada addoommadu samaynayaan ha noqdaane waxaanu allah doonina dhici maayaano mulkigiisa kama dhexdhacayaan mashii'ada waxaa loo jeedaa waa mashii'a alqadariya ayaa laga tilmaamaya arrinka afraad waxay tahay ashyaada makhluuqaadka ah iyo camalladooda iyo waxay samaynayaan iyo sifaadkooda dhammaan allah baa abuuray oo khaaliqan allah ahayni ma jiro allahu khaaliqu kulli shay wax kastoo ilaahay isagaa abuuray wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira wax kasta ilaahay waa abuuray addoommada waa abuuray sifaatkooda waa abuuray dhaqdhaqaaqooda waa abuuray ficillada ay samaynayaanna waa abuuray hal min khaaliqin hayru allah khaaliqaan allah ahayni ma jiro allah baa wax walba abuuray wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun allah isagaa idin abuuray waxaa samaynaysaanna ilaahay baa abuuray afarta arrinoo la isu geeyo ayaa waxaa la yidhaahdaa qadar baa la yidhaahdaa afarti waa maxay waa cilmiga ilaahay waa qoraalka ilaahay ashyaada sii qoray intayna dhicin ka hor waa doonista ilaahay qadar ahaan u doonay wax kastoo dhacaya inay dhacaan khayr iyo sharba uu ilaahay doonay waa abuurista waxa dhacaya uu ilaahay abuuray iyo waxa hasilaya ahlucilmiga qaarkood waxay ku kulmiyeen beyt si loo xasuusto cilmun kitaabatu mawlaana mashii'atuhu wa khalquhu wa huwa iijaadun wa takwiinu beytka caynkaasaa culammadu aad bay u soo qaataan khaas ahaan ibnu cuthaymiin aad bay u soo qaataa weliba mawdic waxaan ku arkay cid looma nisbayne isagoo yidhi wa anshadnaa fiihi marka addaahir waa inuu isagu leeyahay ibnu cuthaymiin laftiis cilmun kitaabatu mawlaana mashii'atuhu wa catfun bikayri caatif cilmiga ilaahay ee waasica wax walba uu ilaahay ogaa intaynay dhicin ka hor iyo mashii'adiisa doonista ilaahay wax kastoo dhacaya inay dhacaan uu doonay kitaabatu mawlaana mashii'atuhu qoraalka ilaahay ashyaada sii qoray iyo doonista uu ilaahay doonay wax kastoo dhacaya inay dhacaan wa khalquhu wahuwa iijaadun wa takwiinu iyo abuuristiisuu ilaahay abuuray yacni makhluuqaadkao dhan ay soo gudagelayaan ficilada addoommadu samaynayaana soo gudagelayaan marka waxa weeye afartaba waa in la rumeeyaa oo maraatibta qadarka aan wax ka mida la beenin waddaliilu calaa hadihi alarkaani sitta waxaa u daliila arkaanta lixda ah waxaa u daliila qowluhu tacaala hadalkiisa allah u yidhi laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaghrib laysa albira khayrku ma aha an tuwalluu wujuuhakum jeedintaa wejiyadiinna u jeedinaysaan qibala almashriqi xagga markaa qorax ka soo baxa u jeedinaysaan waalmaqhribi iyo xagga qorax u dhac jeedintaa u jeedinaysaan khayrku kaa maaha walaakina albira ha yeeshee khayrku man aamana billaahi ay biru man kii markaa khayrkiisa weeye aamana billaah ama walaakina albira aydalbiri ka khayrka u saaxiibkii waxa weeyaan man aamana kii rumeeyey billaahi allah rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinta dambe ee qiyaamada rumeeyey waalmalaa'ikati malaa'igta rumeeyey waalkitaabi kutubta allah soo dejiyeyna rumeeyey jinsiga kitaab oo kutubtii ku wada rumoobaya allah soo dejiyey waannabiyiina iyo nebiyada rumeeyey marka arkaantii iimaanka shan ka mida ayaa lagu sheegay aayadda in allah la rumeeyo in yowmulaakhirka la rumeeyo in malaa'igta ilaahay la rumeeyo in kutubta ilaahay soo dejiye la rumeeyo walkitaab mufrad ha ahaato laakiin asha ku jirtaa jinsiye ah ama istiqraaqiye ah waxay faa'iideynaysaa kutubta ilaahay oo dhan ayay markaa faa'iideynaysaa marka waa soo wada gelayaan kutubta laynoo sheega laynoo magacaabay oo qur-aanka iyo towraad iyo injiil iyo zabuur iyo suxufu muusa iyo suxufu ibraahiim iyo kuwaan laynoo magacaabin dhammaan waa soo gelayaan wanebiyiina iyo nebiyada in la rumeeyo shan ka mida arkaanuliimaankii ayaa xadiiskaasi sheegay wa daliilu lqadari qadarkana waxaa u daliila qowluhu tacaala hadalkiisa allah uu yidhi inna kulla shayin khalaqnaahu biqadar innaa annagu kulla shayin khalaqnaahu shay kasta waa abuurnay ay khalaqnaa kulla shayin khalaqnaahu shay kasta waa abuurnay oo makhluuq ah biqadar qadar ayaanu ku abuurnay yani qadar ayaanu ku abuurnay ilaahay sibuu u qadaray marka qadarka in la rumeeyona waxaa laga qaadanayaa aayaddaasaa laga qaadanaya iyo aayaadka kale ku soo arooray wakadalika axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam wakadalika xadiisu jibriil oo aynu markaa soo marnay wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih iyo qadarka in la rumeeyo kiisa khayrka leh iyo kiisa shar kale mid walba in la rumeeyo marka qadarka waa in la rumeeyaa mashii'ada ilaahay ee qadariga ahina ma laasimsanayso inuu ilaahay ka raalli yahay wuxuu qadaray waa dhacdaa wuxuu ka raalli yahay iyo waxaanu ka raalli ahayn oo jeclayn labada mid walba inuu qadaro waayo qadarka khayr iyo shar buu labadaba leeyahay khayr iyo sharbana allah waa qadaray wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi gaalada gaalowday gaalnimadooda ilaahay waa qadaray siduu u qadaray mu'miniinta iimaanka la timi iyo camalka saalixa iimaanka iyo camalka saalixana siduu u qadaray yacni wax kastoo dhacaya qadarku waa ku tacalluqayaan qadarku waa ku tacalluqayaan marka qadarka waa in la rumeeyaa qadarkana looma xujaysto looma daliishado wixii yacni markaa macaasi iyo dembiye ah yacni si itlaaqa lama yidhahdo qadarka lama xujaysto lama yidhaahdo waayo qadarka mar baa la xujaysan karaa oo wixii masaa'iba qadarka waa loo xujaystaa culammadu waxay yidhaahdaan yuxtaju bilqadari fi lmasaa'ibi laa fi lmacaasi waalmacaayib qadarka waa loo xujaystaa wixii musiibooyina waa loo xujaystaa musiibada ilaahay baa qadaraa la yidhaahdaa qadarkaa la xujaysanayaa laakiin wixii macaasi iyo dembiye ah yacni markaa qadar loo xujaysan maayo ee waa inuu qof ka toobad keenaa oo intuu qofku xumaantii sameeyo inuu idhaha ilaahay baa qadaray isagaan toobad keenin ma aha isagaan toobad keenin inuu qadar xujaysta ma aha laakiin markuu ka toobad keeno dabadeed ou toobad saxa la yimaado shuruuddii oofsatay haddii cidi ku dhaleecayso beri baad waxaa samaysay culammadu waxay dhahen markaa qadarka waa xujaysan karaa yacni mar kastoo qofku markaa canaantii uu mudan yahay oo uu yahay markaa mid eeddi xambaarsan qadar ma xujaysan karo laakiin eedda markuu ka baxo ou ka toobad keeno xaaladda qadar waa xujaysan karaa yacnii laguma ceebayn karo waxa weeye beri baad waxaa samaysay isagoo wanaagsanaadoo ka toobad keenay laguma dhaleecayn karo wuxuu odhanayaa marka haddii lagu dhaleeceeyo qadar bay ahayd laakiin waa goorma waa markuu ka toobad keenay attaa'ibu min addembi kaman laa damba lah ka dembiga ka toobadkeenay wuxuu la mid yahay sidii midaan dembi lahayn buu la mid yahay laakiin isagoo xumaantii dhex fadhiya oo dunuubtii ku jira oo fisqigii iyo xumaantii miisanaya inuu qadar xujaysto u yidhahda qadarka yacni ilaahay baa qadaray yacni mid u bannaan markaa ma aha laakiin masaa'ibka qadarka waa la deliishadaa wixii musiibooyina nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wain asaabaka shayun falaa taqul low annii facaltu kada wakada walaakin qul qadara allah wmaa shaaa facal waxaa kaloo loo xarakeeyaa walaakin qul qadaru llaahi wamaa shaaa facal musiiba hadday ku haleesho ha odhanin haddaan saa iyo saa yeeli lahaa ha odhan saa saasay noqon lahay ee waxaad tidhahdaa ilaahay baa qadaray wuxuu allah doonana waa sameeyaa sidaa dheh waa wixii musiibooyina qadarka la xujaysanaya laakiin wixii macaasi iyo dembiye ah oo aan laga toobad keenin qadar lama xujaysan karo waayo gaaladii baa qadarka daliishan jirtay marka la yidhahdo maxaa gaalnimadan u samaynaysaan maxaa waxaan u samaynaysaan maxaa sanamada u caabudaysaan ayay odhan jiray ilaahay baa doonay sayaquulu aladiina ashrakuu law shaaa allahu ma ashrakna walaa aabaa'una yacnii waxay odhan doonaan kuwa mushrikiinta ee gaalada ahi hadduu ilaahay dooni lahaa inaanaan shirki iyo gaalnimo la iman lamaanu nimaadneen laakiin ilaahay baa doonay inaanu la nimaadno ya ilaahay baa doonay inaanu la nimaadno marka waxay xujaysanayeen qadarkay xujaysanayeen oo u xujaysanayeen oo u daliishanayeen yacni gaalnimada iyo xumaanta ay ku sugan yihiin ya waa lagu radiyey oo arrinka noocaasa waa lagu beeniyey yacni markaa waxa weeye muraadkay uga jeedaan baa la beeninaya maaha inuu ilaahay qadar ahaan u doonay in la beeninayo ya kadalika kadaba aladiina min qablihim xataa daaquu ba'sana qul hal cindakum min cilmin fatukhrijuuhu lana yacni waxaa loo radinayaa waa maxay culammadu waxay yidhaahdeen waxay uga jeedeen mar hadduu ilaahay qadar ahaan u doonay raallina waa ka yahay saasay uga jeedeen waxay ka dhaxaysiinayeen marba hadduu ilaahay qadar ahaan u doonay waa wuxuu ka raalli yahay uga jeedeen marka xujaysadkay qadarka xujaysanayaan waxay uga gol lahaayeen inay sharciga ku buriyaan oo ka hor keenaan taasay uga gol lahaayeen sidaasaa markaa loogu radiyey marka waa kalimatu xaqin uriida biha bailun hadalkay yidhahdeen low shaa allahu ma ashrakna waa kalimatu xaqin uriida biha bailun waa kelmad xaqa laakiin bail ay uga jeedeen inay kelmad xaqa ah, tahayna waxaa ku tusinaaya dee allah baa markaysaa markaa inoo sheegay walow shaa allahu ma ashrakuu wamaa jacalnaaka calayhim xafiida waa qowlullah walow shaa allahu ma qtataluu walow shaaa rabuka ma facaluuh marka waxa weeye waa kelimatu xaqin urida biha baatilun waxay uga jeedeen marba hadduu ilaahay qadarhaan u doonay raallina waa ka yahay taasaa markaa la tilmaamayaa inaanu ilaahay ka raalli ahayn marka sharcigay doonayeen inay ku beeniyaan kadalika kadaba aladiina min qablihim xataa daaquu ba'sana xujaysadka qadarka ay xujaysanayeen waxay uga gol lahaayeen inay sharciga ku beeniyaan bay uga dan lahaayeen markaasaa ilaahay wuxuu yidhi qul hal cindakum min cilmin fatukhrijuuhu lana in tattabicuuna ila adanna wa in antum ila takhrusuun halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk